رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وللمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii fatxulmajiid ama kitaabkii tawxiidka baabu man ataaca alculamaa wuxuu baab u yahay qofkii culimada ku ateeca iyo walumaraa'a madaxda fii taxriimi maa shay xaaraantinimaynteeda axalla allaahu ilaahay uu xalaaleeyey aw taxliili maa ama shay xalaalayntiisa xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey faqad itakhadahum kaasi wuxuu ka samaystay culimmadii iyo umaradiiba arbaaban rabbiyaalo min duuni illaahi ilaahay ka soo haray rabbiyaale ilaahay ka soo haray ayuu ka dhigtay kaas ayuu baab u yahay oo waxaa la leeyahay wixii ilaahay xalaal waaye uu yidhi hadday culimmada ama madaxda ay dhahaan waa xaaraam oo ay dadku ku raacaan ilaah bay ka dhigteen wax ilaahay xaaraam waaye uu yidhi hadday culimmadu xalaal waaye ay dhahaan intii ku raacdana waxay noqonayaan kuwo ilaahya markaa ka dhigtay wa qaala ibnu cabbaasin ibni cabbaas wuxuu yidhi yuushiku waxaa soo degdegaya an tanzila inay degto calaykum korkiina xijaaratun dhagxaan min asamaa'i xagga cirka ah waxaan ka cabsanaa in dhagxaan laydinku soo qubo oo dhagxaan roob laydinkaga dhigo asaa soo degdegayso oo laga yaabaa inay timaado sababtu maxay tahay aquulu waxaan idin leeyahay qaala rasuulu llaahi rasuulkii allaa yidhi wa taquuluuna idinkuna waxaad dhehaysiin qaala abuu wa cumaru abuubakar iyo cumar ayaa markaa yidhi ani rasuulkaa yidhi baan idin leeyahay idinkuna waxaad leedihiin abuubakaraa yidhi cumaraa yidhi xaaladaasaa marka dhici karta inay soo dedejiso in dhagxaan laydinku soo daadiyo idan haddii abuubakar iyo cumar saa la leeyahay inta ka soo hartay waa min baabi awlaa meelay ku jiraan malaha laha wa qaala ibni cabaasin wuxuu yidhi yuushiku waxaa soo degdegaya an tanzila inay soo degto calaykum korkiina la dejiyo xijaaratun dhagaxyo oo min asamaa'i xagga kor ka yimid waayo aquul waxaan idin leeyahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay saas yidhi wa taquuluuna idinkuna waxaad ileedihiin qaala abuu bakarin wa cumaru haddii nebigaa yiri la yidhi abubakar cumar xaggay ku jiraan waa ma jirto saa darteed ha xalaalaynina wax ilaahay xaaraantinimeeyey ay culimo iyo dad idiin xalaaleeyeen ha xaaraantinimaynina wax ilaahay xalaaleeyey oy culimo iyo madax idiin xaaraameeyeen taana markaa iska ilaaliya saasaa markaa loola jeedaa wa qaala wuxuu yidhi wa qaala alimaamu axmed cajibtu waxaan la yaabanahay buu yidhi oo aan la yaabay liqowmin qoom carafu lisnaada sanadkii gartay iyo wa sixatahu xadiidka ama sanadka sadexnimadiisa wayadhabuuna aadayo haddana ilaa ra'yi sufyaan sufyaan hadalkiisa xadiid nebi oo aan daciif ahayn sanadkiisa saxiix yahay asaga xadiidku sixadiisu ay fiican tahay rag fahmay oo ogaadaan la yaabanahay buu yidhi imaamu axmed haddana ra'yi sufyaan aadaaya nin sufyaan la yidhaahda ra'yigiisa wallaahu tacaala ilaaha sarreeyana yaquul wuxuu leeyahay falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadaano yukhaalifuuna khilaafahayay can amrihi rasuulka amarkiisa an tusiibahum inay asiibto fitnatun fidno aw yusiibahum ama uu asiibo cadaabun aliimun cadaab xanuun badan atadrii alfitnatu fidnada ma ogtahay fitnada ilaahay sheegaya mataqaanaa waxa laga wado alfitnatu ashirku waa shirki ha ka digtoonaadaano dadka amarka nebiga khilaafaya inay fitno asiibta waa gaalnimo aw yusiibahum cadaabun aliimun ama cadaab aliim ahoo xanuun badan uu markaa asiibo atadrii ma alfitnatu ma taqaanaa buu yidhi fitnadu waxay tahay alfitnatu ashirku waa gaalnimo lacalla waxaa laga yaabaa idaa radda hadduu celiyo bacda qowlihi nebiga qowlkiisa qayb ka mid ah an yaqaca fii qaidaaliyo bacda qowlihi qowlkiisa qayb ka mid ah waxaa dhici karta buu leeyahay haddii qowlkiisa qayb ka mid ah uu markaa celiyo ou markaa uu joojiyo uu celiyo qayb ka mid ah qowlkiisa an yaqaca fii qalbihi qalbigiisa inuu ku dhaco shay-un waxoogaa oo min azayq iilasho ah oo fa yahlaka marka uu halaagsamo xaaladda uu ku halaagsamo taasaa markaa dhici karta oo taasaa macquul ah oo imaanaysaa taas waayo marka waxyaabaha la tilmaamayo ee leeyahay ama shirki uu ku dhacaa oo xaaladiisu aysaa markaa noqotaa dhib iyo mashaakil amuu u yimaadaa markaasuu aayaddaa markaa akhriyey shay-un oo min azayq ilasha ah oo fayahlaka markaa uu halaagsamo oo xaaladdaa ay ku noqoto shay uu ku halaagsamo ama halaag markaa ah can cadi bni xaatimin radia allahu canhu annahu cadiy ayaa samica wuxuu maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkoo yaqra-u akhrinaaya hadihi alaayata aayaddan soo socota aayaddan ee tan ah yuu nebigu akhriyey ittakhaduu waxay ka samaysteen axbaarahum culimmadoodii waa yuhuudda wa ruhbaanahum iyo suufiyaalkoodii waa nasaare arbaaban rabbiyaalo min duuni illaahi ilahay sukadiisa waalmasiixa masiixiin ibnu maryamo ahaana ilaah bay ka dhigteen waa nebi ciise wamaa umiruu mana la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan ilaah keliya hal ilaah keliya inay caabudaan ayaa markaa la amray laa ilaaha ilaa huwa asaga maahana alla kaloo xaqnimo lagu caabudaana ma jiro subxaanahu ilaahay baa nasahan ceeb iyo nusqaan buu ka nasahan yahay camaa buu ka nasahan yahay yushrikuuna ay la shariik yeelayaan waxay cibaadada ay ula wadaajinayaan ayuu markaa ka nasahan yahay rasuulka sala allahu calayh wasalam baa aayaddaa akhriyey ittakhaduu can cadiy bni xaatimin annahu samica anabiya nebiguu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaqra'u akhriyey haadihi al aaya aayaddan akhrinaaya ittakhaduu waxay ka samaysteen axbaarahum wa ruhbaanahum culimmadoodii iyo suufiyaalkoodiibay arbaaban rabbiyaalo ka dhigteen rabbiyaalo oo min duuni illaahi ilaahay ka soo haray ilaah sukadiisa ah walmasiixa masiixiina allay ka dhigteen ama rabbibay ka dhigteen masiixii ibna maryama maryama cangeedii ahaa wamaa umiruu mana la amrin oo lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan ilaah keliya hal ilaah keliya inay caabudaan baa la amray laa ilaaha ilaa huwa asaga maahane alla kaloo xaqnimo lagu caabudaana ma jiro subxaanahu camaa yushrikuuna wuu ka nasaxan yahay waxay ugu shariig yeelayaan faqultu waxaan idhi buu yidhi cadiye hadalka qaatay ilaa cadiye nasaaro ka mid ahaa nimankaa ruhbaantay ka dhigteen ilaahayla lala dhahaayo yuu markaa ka mid ahaa faqultu waxaan idhi buu yidhi innaa annagu lasnaa ma aanan ahayn nacbuduhum kuwii caabuda rasuulkii ilaahayow annagu culimmadeenii iyo ruhbaanteenii ma caabudin ila cibaado wuxuu u maleeyaa in loo sujuudo oo loo tukada keliya qaala rasuulku wuxuu yidhi alaysa soo ma ahayn yuxarimuuna kuwa xaaraantinimeeya maa axalla allah wax ilaahay xalaaleeyey oo fa tuxarimuunahu idinkuna aad xaaraamtinimayseenood ayaga ku raacdeen ma jiraa wa yuxiluuna inay xalaaleeyeen maa xarama allah wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey oo aad ku raacdeenoo fa tuxiluunahu aad xalaalayseen fa qultu waxaan iri buu yidhi balaahaa taa waa jirtaa qaala rasuulku wuxuu dhahay fa tilka cibaadatuhum cibaadadooda waa intaa cibaadadooda la sheegaayo ee lagu tilmaamayo way caabudeen la leeyahay ittakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi taasaa loola jeedaa ee maba ahanba in loo sujuudo loo tukado waxyaabo kale noocaas ah wax ilaahay xalaaleeyey hadday ayagu xaaraantinimeeyeen ood idinkana ku raacdeen oo ilaahay meeshuu ka xalaaleeyey aada xaaraantinimeyntooda ku raacdeen waad caabudeen wax ilaahay xaaraantinimeeyey hadday ayagu xalaaleeyeen oo la samayn karaa ay dhaheen oo idinka tii ilahay intaad ka tagteen aad xalaalayseen ood ku raacdeen waad caabudeen taasaa markaa laga wadaa faqultu waxaan idhi inna annagu lasnaa ma nihiin nacbuduhum kuwii caabuday qaala wuxuu dhahay nebiga alaysa soomaaha yuxarimuuna kuwa xaaraantinimeeyey culimmadii maa axalla allaahu wuxuu ilaahay xalaaleeyey oo fa tuxarimuunahu idinkuna aad xaaraantinimayseenoo ayaga aad ku raacdeen wa yuxiluuna soomahin kuwa xalaaleeyey maa xarama allaahu wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey oo fatuxiluunahu idinkuna aad xalaalayseenoo ayaga aad ku raacdeen faqultu waxaan iri buu yihi balaaha qaala wuxuu dheh fatilka cibaadatuhum cibaadadoodu taas waa rawaahu axmed watirmidiyun waxasanahu waana wanaajiyey xadiid xasan waaye ayuu markaa yiri baab wuxuu baab u yahay baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey ayuu baab u yahay uu dhahay alam tara ma arag ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen maa unzila ilayka wixii adi xaggaaga loo soo dejiyey rasuulkii ilaahay iyo wamaa wixii unsila la dejiyey min qablika adi hortaada yuriiduuna doonaya an yataxaakamuu inay u xukuntamaan ila daaguuti daaguut daaguut horaan usoo tilmaanay wax badanna waa soo marnay saa darteed waa wax allaale wixii xadkiisa laga bixiyey waa wax kastoo la caabudo ilaahay keyrkii waa wax allaale wixii xaalkiisu saa noqdo waa wixii qawaaniin waxyaaba lamid ah yataxaakamuuna yuriiduuna an yataxaakamuu inay u xukuntamaan ila daaguuti daaguutka xaggiisa baabka aayaddaas ayuu baab u yahay oo waxaa looga hadlayaa baabka aayadda ilaahay sidaa uu leeyahy subxaana wa tacaala iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yihi waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayaga laa tufsiduu ha halaynina oo ha fasahadinina fil ardi dhulka qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kale maahee naxnu annagu muslixuuna kuwii wanaajinayaan nahay annagu waaba fiicnaynaynaa arlada waa munaafiqiintii waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo tufsiduu hafasahaadinina ha xumayninoo hafasahaadinina fi lardi arlada qaamii waxay odhanayaan inamaa in kale ma ahane naxnu annagu muslixuuna muslixiin baan nahay kuwii hagaajinaya oo wanaajinayaan markaa nahay iyo wa qowluhu ilaah qowlkiisii uu yidhi walaa tufsiduu hafasahaadinina fi lardi arlada bacda islaaxihaa wanaajinteeda kadib markii ilaahay wanaajiye kabacdi allada ha halaynina allada ha ku fasahaadinina inaad ilaahay kheyrkii u xukuntantaan oo diinta iyo waxyaabo kale xukunkoodii aad ka tagtaan ama xumaan iyo macaasi aad ku fasahaadisaan arlada saa ha yeelina dhulka saa ha yeelina ee dhulka hagaajiya oo wanaajiya saa waaya macnaha walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi afa xukma aljaahiliyati jaahili xukunkiisa miyay yabquuna dalbayaan jaahiliga xukunkiisa miyay raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa xukman xagga xukunka xukun yaa ilaahay uga fiican liqowmin yuuqinuuna qoomka yaqiininaaya qoomka yaqiininaya markaa yaqiinsan yaa oga xukun fiican can cabdullaahi bni camr ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynin axadukum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ahaada hawaahu hawadiisa tabacan mid raacda limaa ji'tu bihi wixii aan la imid wixii aniga aan la imid ilaa naftiisii hawadiisa oo dhan ay ka raacdo qofku iimaan xaqiiqaa ma laha iimaan kaamil ahoo dhammaystiran ma laha iimaankiisu kaamil ma aha iimaankii fiicnaa ma haysto sidaa darteed baa rasuulku wuxuu yidhi cabdullaahi ibni camar sida uu ka wariyey laa yu'minu axadukum axadkiin ma rumaynin waa iimaan dhammaystiran oo kaamil ah xataa yakuuna hawaahu ilaa hawadiisu ay ahaatay noqoto tabacan mid raacda limaa ji'tu bihi wixii aan markaa la imid qaala nawowi wuxuu yidhi xadiidun saxiixun xadiidku waa xadiid saxiix ah ruwaynaahu fii kitaabi alxuja biisnaadin saxiix waxaan ku warnay kitaabka xujo lagu magacaabo asagoo sanad saxiix ah markaa leh ayuu ilaa ayuu mataqaanaa xadiidka ku wariyey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka hawadiisa iyo naftiisa oo dhan waa inay raacdo wixii rasuulka xaggiisa markaa ka yimid wixii rasuulka xaggiisa markaa ka yimid ilaa nafsadiisu ay ka raacdo oo ay noqoto nafsadiisa mid u hoggaansan xukunka qofku iimaan dhammaystiran ma laha iimaan ma laha iimaan kaamil ah markaa ma laha meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq allahu subxaanah wa tacaala aclam